بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم صلاة وتسليما يليقان بمقام أمير الأنبياء وإمام المرسلين صل اللهم وسلم وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وصحابته الغر الميامين وارحم اللهم مشائخنا ووالدينا وأمواتنا وأموات المسلمين أجمعين آمين آمين آمين أما بعد أيها السادة الأعزاء هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم الجالس معنا فيها يجب أن يقدم تحية العاطرة المباركة للحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وتحيتنا إليك يا سيدي يا أبا القاسم يا رسول الله هي الصلاة والسلام عليك وبعد walaalayaal aad baan runtii ugu faraxsanahay in magaaladan beerna caasimadda switzerland aan runtii ku qaabilo ku hor fariisto eh, walaalo soomaaliyeed yar iyo weynba rag iyo dumar ciyaal runtii waa meel aad iyo aad uga fog dhulkeennii hooyo qiimigiisii iyo sharafkiisii allaha soo celiye amnigiisii ammaankiisii allaha soo celiye meel si aada ugu fog uga fog in aan ku qaabilo walaalo soomaaliyeed aad baan ugu faraxsanahay ilaahay waxaan idinkaga baryayaa meel walboo aad ka joogtaan soomaali caalamkan in ilaahay idinka fogeeyo fitanta ilaahay idinka nabadgeliyo sharta iyo shaydaanka ilmihiinana idiin xifdiyo walaalayaal addoommadii allow waxaad tihiin mas-uul waxaad tihiin mas-uul waa laidin weydiinayaa qof walba waa mas-uul waa cunwaanka kelimadayda maanta magaaladan berna walaalayaal ilaahay subxaanahu wa tacaala markii uu ina abuuray idaylkeen waxaad garanaysaan inaanu inoo abuurin ciyaar dheel dheel inaanu noo abuurin inaanu ilaahay xigmad la-aan inaanu inoo abuurin laakiin uu inoo abuuray ujeedo culimmadu waxay yidhaahaan daa'iman ilaahay marka ay abuurkeennii ay ka sheekaynayaan aayaddii qur'aanka ahayd ee ilaahay subxaanahu wa tacaala kitaabkiisa uu meelo badan runtii uu nagu booriyey isagoo inoo sheegaya waxaanu idiinma abuurin ilaa in aad icaabuddaan dhallinyaradeenna khayr allaha siiye dhegahooda waxaa ku batay waxaa laidiin abuuray cibaado inaa ilaahay caabuddaan inaad ilaahay maaragtaayey aad ka baqdaan inaad ilaahay inaad inaad laakiin waxaan rabaa in kelmadda aan yaro fududeeyo u fududeeyo dhegaha dhallinyaradeenna walaalayaal waxaa laydiin abuuray waxa weeyaan hal shay oo aada jeceshihiin idaylkiin waxaa laydiin abuuray in aad dhisataan guriga dambe inaad beerataan beerta dambe inaad kaydsataan kaydka dambe wax kale ilaahay idinma abuurin culimmada cibaadada ay inoo sheegayso waxa weeyaan dhista gurigiina dambe war yaanan jecleen inuu wax dhisto waa tan aan ku daallay adduunyadee oo aan xooggeennii iyo xoolaheennii dul dhignay tan waynu ka tegaynaa sowma ogidiin waynu dhaafaynaa maxaa wacay dadkii horaa intay wax dhigteen ka tegey tan loo soo noqon maayo meesha aad wax dhiganaysid ha noqoto meel aadan ka tegaynin ha noqoto meel aad u soo laabanaysid meel aadan faaruqaynin laakiin meel aad ka tegaysid oo aadan u soo laabanaynin in aad xooggaagii dhigatid xoolahaagii dhigatid ku lumisid wakhtigaaga yani waa shay aad iyo aad u xun ilaahay marka taasuu noo diidan yahay wuxuu leeyahay dad yahow ogaada halka shay ee aan idiin abuuray idiin keenay adduunkan waxa weeyaan in aad dhisataan gurigiina dambe taa keliya weeyaan waxa aad arkaysaana ilaahay uu leeyahay maa laa caynun rasuulku uu leeyay sal alla alay maa laa caynun ra'at walaa udunun samicat walaa khatara calaa qalbi bashar wax indhuhu ayaan arag dheguhu ayaan maqal qalbi bani aadan aanan ku soo dhicin waxa uu leeyahay rasuulkeena sal lla alay wasalam walaalayaal waxaa ma aha wax ilaahay uu u diyaariyey qof walba waxaa dad baa diyaarsaday dad baa iska leh waxaa indhuhu aanay arag dheguhu aanay maqal qalbiga aanay ku soo dhicin rag baa diyaarsaday ilaahay qof walba umaanu diyaarinin waxaa ragga diyaarsaday qaar baa laba ragcadood oo habeenkii ah ay tukadaan dadkuna ay jiifaan ku diyaarsaday qaar baa carabkooda ka ilaaliyey been oo ku diyaarsaday waxaaad arkaysaan qaar baa calooshooda iyo jirkooda ka ilaaliyey xaaraan oo sidaa ku diyaarsaday qaar baa salaadoo wakhtigeeda lagu ilaaliyo jameecada iyo masjidka ku diyaarsaday qaar baa mas-uuliyaddii iyo xilkii loo dhiibay inay ka soo baxaan ku diyaarsaday xaggaa ilaahay waxba nooguma diyaarin walaalayaal dadka iyagaa diyaarsada iyagaa beerta xagga iyagaa dhista xagga ilaahay qofna guri u dhisi maayo qofna webi u jeexi maayo qofna geed u abuuri maayo ilaahay laakiin adigaa lagu siiyey wakhti konton sano lixdan sano boqol sano adaa lagu siiyey waxa lagu siiyey caafimaad baa lagu siiyey waxa lagu siiyeyna ma aha tan inaad dhisatid kadibna aada uga tegtid xoolahagii halkan bal addunyaa masracatun lilaakhira adduunyada waa beer waxaad goosanaysaa halkaasaad ku goosanaysaa adduunyada wixii aad qabatid aggaa xaggaa qofka isagaa dhisto walaalayaal marka waxaa laynoo abuuray xagga inaan dhisano weeyaan waad garanaysaan wakhtigan layna siiyey ee ku dhista layna leeyahayna ilaahay subxaanahu wa tacaala maalinka qiyaame eeg saaxada qiyaame marka la taagan yahay ee khalaa'iqdii oo dhan ay taagan yihiin qofna ka qaadi maayo ilaahay baa jooga malaa'igtii baa joogta khalaa'iqdii oo dhan baa joogta halkaa jinni iyo insi ayaa jooga cagtiisa qofka ka qaadi maayo saaxada qiyaame ilaa laga xisaabiyo afar waxaa ka mid ah cimrigiisa iyo dhalinyaronimadiisa waxaan sidaa u dhahayaa idinka maanta wejiyadan aan arkaa waxa waaye waa wada dhallinyaro meel walboo aan kula kulma walaalo soomaaliyeed waxa joogaa waa dhallinyaro oo ku jira cimrigii ugu wanaagsanaa sow ma ogyediin cimrigan dhallinyaronimada waa cimri aan ka kabad lahayn cimri hadduu ku dhaafo dheeldheel uu kugu dhaafo waa ka kaban maysid abadan ka kaban maysid maxaa wacay ilaa iyo afartan sano dhalinyaraa tahay kadibna waxaad marka horeta ciyaal baa tahoo hooya ku soo hayso waa lagu kaabayaa oo waa waalid baa ku maaragtay garabgelayo waxbaad baranaysaa oo waxba maahid adaa kaalmo u baahan wakti dambaa jiro hadhow haddana kaalmo aad u baahan doontido waa yeel aad noqonaysido waxba aadan qaban karin marka labadan dacfi waxaa u dhaxeeya xoog baa u dhaxeeya waa inta qofka la rabo in uu cibaadada badiyo la rabo in uu dhisto guriga guriga waayeelnimo markaad waayeel noqotid saa ku dhisataa waa adkaanaysaa markaad ciyaal tahay saad ku dhisataa waa adkaanaysaa xoog baa wax lagu dhistaa dhalinyaronima wax lagu dhistaa taana waa midda la iska xisaabinayo walaalayaal walaalayaal waad garanaysaan ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu naga sameeyey laba shay dhalinyarada inta badanoo kuma baraarugsana xataa waalidiinta qaar baan ku baraarugsanayn laba shay buu ilaahay naga sameeyey wuxuu naga sameeyey jir iyo wuxuu naga sameeyey ruux labadaas ruux eeg labadaa shay ee ilaahay uu naga abuuray oo jirkii ah waxaan la taaban kara iyo ruuxdii ku dhex jirtay dhaqdhaqaajinaysay labadaas shay haddaad u fiirsataan in yar aad ka fikirtaan waxa weeyaan midba midda kale way ka duwan tahay bilow bay ka duwan tahay dhammaad bay ka duwan tahay inta u dhaxaysay ka duwan tahay ruuxda waxaad garanaysaan waxaa laga sameeyey waxaa laga keenay samada waxay ku laabanaysaa samada inta u dhaxaysaa cunadeedu waxay ka imanaysaa samada waa ruuxda nagu jirta samadaa laga keenay oo ilaahay ka abuuray wanafaqtu fiihi min ruuxii kor baa laga keenay markay hadhow dhammaanaysoy tegaysana kor bay tegaysaa inta u dhaxaysaa quudkeeda iyo waxeeda oo dhanna waa samada laga keenay dhul iyo waxa ka yimaada dhul shuqulkuma laha ruuxda laakiin ukaalay jirka ukaalay jirka waxaa laga abuuray waa dhulka meeshuu ku laabanayo waa dhulka inta u dhaxaysa waxa uu cunayaana waa dhulka ayuu ka yimaadaa soo labadan shay ee aynu ka samaysannahay bilow ilaa iyo dhammaad waa kala duwan yihiin marka waxaa la rabaa haddaad sidaa u ogaatid in ilaa mas-uul baa tahay hadhow waxbaa lagu weydiin doonaa oo ciyaar ma aha waynu ku bilownay laakiin waxaa lagaa rabaa in bal nafsadaheenna wax kale intaan la gaarin aynu cadaalad u samayno jirkeenna iyo ruuxdeenna in aynu u samayno cadaalad baa la doonayaa see loogu samaynayaa jirkeenna wax walba uu u baahan yahay markaad siisid sidoo kale ogow in ruuxdaadiina waxa iyo wax ka weyn ay u baahnaanayso ogow jirkaaga hadduu gaajoodo laguu sheegi maayo saad u dharjin lahayd laynoo sheegi maayo eh, hadday oonto jirka hadduu oomo waxaanu siin lahayn hadduu wasakhoobo waxaanu ku dhaqi lahayn haddii uu shiiro waxaanu ku carfin lahayn hadduu daalo siduu u nasan lahaa iyo wixii uu ku nasan lahaa laynoo sheegi maayo taa oo waad garanaysaanoo maanta guryaheenna khayr allaha siiye guryaheenne allaha inoo barakeeye waxaad garanaysaan guryaheenna maanta haddaad furaha qaadidood furtid albaabka ka geshid waxa dhex yaalaa afartaa geys waxa ku dhex jiraa ruuxda wax ay ku leedahay haba yaraatee malaha waad garanaysaan bal inakeena keena walaalayaal aynu gallo guryaheenna aynu gallo mid ka mid ahay aynu eegno madbakha aynu gallo waxa ku jira ama tallaajada saaran ama rafka saaran oo un raashiin wax la cuno iyo wax la cabo ah yaa iska leh yaa nasiib ku leh waa jirkeenna inaga soo kici bal meesha jiifkana tag ilaahay baan kuu dhashay qolalkeena jiifka sariirahan balbalaaran ee aad aragteen ee dabalka ah qofkii caata ah oo ul aad u malaysid ayaa wuxuu dhiganayaa bahal sariir ahoo dhebel dhebel xataa dhaaftu dhiganaya waxa kor saaranoo isbuunyo ah waxa kor laga saaraya waxaan iska leh waxaa iska leh qolofkaana iska leh jirkeennaa iska leh aan u siinay lacagaha uga bixinay inaga soo kaxee bal dhankii armaajadii iyo dharkii wixii la qaadanayay waxa suudad ah khamiisyo ah shaarar ah taay ah kaba ah waxaasoo dhan yaa iska leh jirkaa iska leh aaway ruuxdeenii suuliga ina geeya masqusha meesha qabayska waxa shaamba yaala waxa yaalaa catar waxa yaalaa saabuun waxa kareem yaalaa waxa qalab yaalaa halkaa yaa iskale ilaahay baan ku dhaariyey jirka iskale horta inaynu dhaalimiin in aynu nahay jaa'iriin ah ayaan rabaa in yar inaan ida taabsiiyo ilahay baan ku dhaariyey bal qolka fadhigana soo gal waa meesha guriga laga gelayey waxa kuraase balbalaaran ee isbuunyo ah midabo kala duwan ah maqaar harag iyo maraba ka samaysan yaa iskale ilaahay baan ku dhaariye jirka iskale okay jirka markuu rabo guriga inuu ka baxo oo uu banaanka ka soo adeegto markuu doonayo guriga hortiisa geerishka gawaarida kala duwan ee qaaliga ah ya wax saddex lugle wax laba lugle wax afar lugle yaa iskale yaa loo diyaariyey jirkaa loo diyaariyey marka waxaad arkaysaa xooggeenii iyo xoolaheennii iyo wakhtigeennii oo dhan waxaan gelinay waa jirka inaan u raaxayno iyo jirka wixii u qaadan lahaa warma wax kalaan gelinay eega ilah baan ku dhaariyey xaggeen ku ilowni nafsadeennii ruuxdeenii xaggeen ku ilowni ruuxdu waa qayb ka mid a ah, eh, nolosheenna jirkan iyo ruuxda yaa qiimi badan yaa qaali ah ruuxda ka qaalisan jir muxuu qiimi leeyahay ruux aanu ku jirin ilaahay baanu ku dhaariye maalin maalin afar iyo labaatan saac guriga ma yaali karaa jirkan aan wax walba siinay ma yaali karaa guryaheena ma noo yaali karaa ma dhigan karnaa ruuxdu waa laga saaray jirka guryaheennana jirka ma ooli karaa waa maya qofkii ugu qaalisanaa ee jirkan ugu qaalisanaa baa wuxuu dhahayaa intuu maro ku duduub wadaadada u yeera naxash ku rida laba mitir uqoda aasa waa lagu saarayaa wax qiimiya maalihid waad uraysaa in yar kadib bulshada oo dhan iyo xaafadoo dhan baad urinaysaa aawey ruuxdii qaaliga ahayd aawey aawey ruuxdii laga keenay samada aawey maxaan ku ilowni ruuxdeennii annaga yaa xusuusan maanta ruuxda iyo cunadeeda siduu jirkiisa ugu dadaalo yaa ugu dadaalo ruuxda cunadeeda ilaahay baan ku dhaariy inta meel aan soo mareeyo oo dhan arrinkaa waan baraarujiyey yaa ilaahay baan ku dhaariye maanta ku baraarugsan arrinkaa dhallinyaradeena waa soomaaliya laga soo qaxay waxaa lasoo gaday xoolihii iyo guryihii loo soo gaday dhallinyaradeena baddaasay ku soo baxeen berri bay soo mareen qaarna way dhinteen qaar baa ilaahay soo badbaadiyey ilaahay baan kugu dhaarishay dhalinyaro ka mid baa tihiine dadkii soo qaxay titanic titanic magacaasaa iminka isu bixiseene ilaahay baan ku dhaariye reer titanigow waxaa ku soo ordayseen aad kumanaan doolar ku bixiseen ya ma ruuxu baad wax u raadinayseen mise jir baad wax u raadinayseen runta marka laga hadlo haddaad dhahdaan ruux baan wax u raadinaynayna dee su-aal kalaa idiin imanaysa oroba ruux waxaa waaye quudka ruuxda inta ma yaallo waxaad u iman haddaad maka iyo xaggaa aadi lahayd iyo madiina masr xataa walba haddaad usoo tahriibi lahaydeen wa waxbaa ldin qiil baa lidin samayn lahaa laakiin oroba geneva iyo maaragtay switzerland switzerland ruux quudkeeda ma yaala inta quud loogama soo raadiyo walaalayaal eeg waxaan aad arkaysaan ee aan ku daalay waktigeeni iyo xooggeeni xoolaheena qaatay ya runta markaan ka hadlo waa hal bacaad lagu lisay wixii aan ku bixinayna waa wax aan ku khasaarnay runta haddaad rabtaan maxaa wacay xabiibkaa dhahaya sala allahu alayhi wasalam ina allaha laa yanduru ilaa suwarikum wa amwaalikum walaakin yanduru ilaa quluubikum wa acmaalikum ilaahay ma eego waxaan aan wax walba ku luminin qolofkan ilaahay ma eego ilaahay ma eego cadaanteenna iyo madowgeenna dherarkeenna iyo gaabnideenna caatadeenna iyo buurnideenna waxaan annagaa qiimayna soo maogid ilaahay ma fiiriyo waxaan aan wax wax walbaba aan hamigeeniyo dhan aan isugu geynay ilaahay ma eego ma eego qolofkan iyo shaqada qolofkan uu ka qabtay adduunka oo ah dee waxaan aan dhisanay cimaaradahan iyo guryahan iyo webiyadan iyo jidad waxaan ilaahay ma eega qolofkan iyo wuxuu qabtaba ilaahay ma eego waa waxaan ku daalnay aan ogaana xaqiiqada ilaahay muxuu eegaa midda aan dayacnuu eegaa ruuxduu eegaa qalbiga iyo camalku ilaahay eegaa ruuxdu waa ilaahay wuxuu eego wax laga xisaabinayana waa taa kulli waa wada axaadiis saxiix ah eeg saxaabada ridwaan ullaahi calayhim axaadiista waa wada saxiixayn ama waa muslim ama waa bukhaari intay u yimaadaan rasuulka sala allahu calayhi wasalam su-aalaha ay weydiin jireen waxa ugu badan ugu badan waa quudka ruuxda ayay u dooni jireen waa ka mid ordaya saxaabi ah radia allaahu canhu ardaah wuxuu u imanayaa xabiibka saxaabadii o dhanna waa fadhiyan sal alay slam markaasuu dhahayaa rasuul allow xoog baan leeyahay wakhti baan hayaa xoog iyo xoolo iyo wakhti waan hayaaye yaan geliyaa yaan uga faa'iideeyaa man axaqu nnaasi bixusni saxaabati ya rasuul allah ya markaasaa la dhahaya waa jirkii waxa hadlaya sooma ogediin jirkii weeyaan yaa saaxiibtinimadayda wakhtigayga xoogayga xoolahayga yaa iska leh yaa iska leh yani waxaan rabaa inaan idin tuso labadan shay ee aynu ka samaysannahay jirka iyo ruuxda qofka qiimiga badan daa'iman dee kan loo khidmaynayaa weyn kan loo khidmaynaya loo adeegaya qiimi badan ya soo maaha marka wuxuu dhahayaa yaan siiyaa waxaa la leeyahay ruuxda siiya yaan u adeegaa way macnaha yaan u adeegaa ruuxda u adeegaa laleeyahay wax u qabo ruuxda oo waa sidee ma baan bedelay ma aanan bedelin man axaqu naasi bixusni saxaabati qaala ummuk hooyadaa hooyadaa saaxiibtinimadeeda yaa iska leh wakhtigayga yaa leh yaale xooggayga farxaddayda waxqabadkayga wanaagayga wax walba oo wanaagsan oo iga fulaaya yaan siiyaa hooyada shan iyo labaatan ee hooyo la boodi soo maaha wa bilwaalidayni ixsaanan waaye ilahay baan kuwashe birwaalideynkii jirkeenna muxuu ku leeyahy gacantaa maxay ku leedaha birwaalid may waa quudka ruuxda weeyaan quudka ruuxda la yidhaahdaa birulwaalideyn biru waalidaynkan aan samaynayno ee waalidka aan wax walba u qabanayno u naxariisanayno farxadda gelinayno waxaa iskale oo quudanaya waa ruuxda jirka ma aha jirka waa biizi iyo hambaagir iyo koog iyo waxaan loo joogin cambuulo fuul iyo caysh soor iyo caano waxaas waaye jirka quudkiisa laakiin biru waalidayn ruuxda waayo yaan u adeegaa qolofkii aan ku daallay ayaa dhahaya yaan u adeegaa waxaa la dhahayaa ruuxda u adeeg shan iyo labaatan ayib hayaa ku xiga ruuxda haddana hooyada meeqa konton yaa ku xiga rasuul allah haddana hooyada saddex jeer toddobaatan iyo shan mar afraadka u adeegaa aabbaha soo boqol kiiba boqol yaa iska leh hooyo iyo aabbaa leh bimacnaa jirkan qolofkan aan ku daallay annaga boqolkiiba boqol ayaa la leeyahay jiryahow wakhtigaaga iyo xooggaaga iyo xoolahaaga waxaaga wanaagsan oo dhan u qabo ruuxda la leeyahay u adeeg ruuxda milay fahmaya horta inaan macnaha soo dhoweeyaan rabaa macnaha ruuxda u adeeg saxaabi kale haddana imanaya markaasuu dhaha yaa rasuul allow camal aan qabto haddaan jir ahay camal aan qabto camalkee ugu fiican ayu lcamali axabu ila allah markaasaa la dhahayaa shaqo jirka uu qabto soo maaha waa shaqo aada u qabatid ruuxda waxaad jiryahow wax u qabatid waxa ugu wanaagsan tan aada u qabatid ruuxdaada tan kugu jirta inaad طahirtid nadiifisid bimacnaa waa maxay kow aلsalaaةu عalىa waqtihaa salaadoo waktigeeda la tukado jamaaca lagu tukado waktiga ugu horeeya fadiiladana la tukado waa camal insaan uu qabto camalka ugu wanaagsan salaadoo waktigeeda la tukado salaada yaa ka faa'iidaysta ma jirka mise ruuxda waa quudka ruuxda weeyaan salaada maantao dhan haddaad tukatid salaada jirkan waxba kuma kordhinayso ma cayilinayso calooshu ma buuxiso salaad laakiin ruuxday buuxisaa ruuxda cunadeeda iyo cabitaankeeda iyo dharxirashadeeda iyo nasiiyaheeda iyo dee naashnaashkeeda salaada weeyaan cunada ugu fiican oo la siiyo salaad bacda aliimaan waa salaada weeyaan markaasuu dhahayaa tayib waan gartay yaa ku xiga camalka kale ku xiga sheek ruuxda iskale haddana camalka kale waa biru lwaalidayn yaa ku xiga biru lwaalidayn isla haddana waa ruuxdii cunadeediiuu sheegayaa aljihaadu fii sabiil اllah eeg marka saddexda shay ama camal ee ugu waaweyn saddexda martabadaee ugu saraysa ee qof insaana uu qabto waa quudka ruuxda weeyaan yaa ka horeeya aliimaanu biاllaah aliimaanu biاllaah qofka meesha dhan ee xerada uu ka soo galo ee uu diinta ka soo galo aliimaanu biاllaah waa quudka ugu waaweyn quudka yacni favoriteka ruuxda ay leedahay waayo cunada ay ugu jeceshahay weyn marka waxaad arkaysaa in waxa nagu hareeraysan oo dhan ay ruuxda leedahay laakiin waa ka qatannahay ma aragna annaga keliya bakaaraha iyo eh, metrowyada iyo supermarketyada iyo dee waxaan aan samaysanay maadiga ah ee aan waxna ka buuxina xaabada adduunya taas unbaa noocad imaa inaan uruurino imaa inaan u adeegno ima in aan yani wax walba hareeraheen oo dhan waxa joogaa jir baa iskale xaaba adduunya waa wax laga tegay aan faa'iido lahayn wax walboo faa'iido lena waan dhaafno waan ka tagnay walaalayaal walaalayaal waxaad ogaataan rasuul lama soo dirin ilaa waxa loo soo dhiibay ee laynoogu soo dhiibay waa quudkii ruuxda jirka waxba looguma soo dhiibin sudadkaad xiran tihiin looma soo dhiibin rasuul oo keelayaasha aad xerantihiin tihiin aad ku qurxiseen indhihiisa jirkan rasuul looma soo dhiibin lugihiisa waxaad gelinaysaan sokiisi kabaa looma soo dhiibin looma soo dhiibin rasuulkana wuxuu leeyahay sala allahu alayhi wasalam inamaa bucithtu liutamima makaarima alakhlaaq waxa keliya adaat lxasri buu isticmaalaya waxa keliya la ila soo diray la ii soo bixiyey la iigu kiinsoo dhiibay waa quudkii ruuxda ruuxdiinna waa in aan ku deedo caalamkan akhlaaqda wanaagsan ama akhlaaqda teeda wanaagsan allahu akbar waa quudkii dhammaa war kitaabkii sunnada la leeyahay ya goos dambeedka ku qabsada goosdambeedka marka fitantu dhacdo ya waxa way jirka waxba kuma laha ruuxda weeyaan ruuxda iskale alla maxaa ka badan alla maxaa ka badan cunada ruuxda ya maxaa ka badan cunada ruuxda wax qiimo ana ma lacagna nooma joogto waa bilaash bilaash war ma aragteen wadaad wax idin akrinaya oo lacag idinka qaadanaya waa maya maya dugsiyada masaajidada muxaadarooyinka meelaha waxba xataa jaamacadaha caalamka waa free waay diiniga markii ay tahay waa free masar baan joogaa sacuudi baan arkay ma jaamacad diini ah ma jirto oo lacag la qaadanayo kumi in wax lagugu siiyo maahane jaamacadihii qaybinayey waa guryihii ay ka buuxeen lagu kaydinayey cunada ruuxda cunada ruuxda waa free qof walbaa iska soo qaadan karaya laakiin u kaalay jaamacadihii kale maadiga ya kuwii kale maadiga ee marka la barto jirkan wax loogu raadinayey uurkan xaabada adduunya shaqo lagu doonanayey uurka wax la geliy log kulli u firiso waa wada kumanaan dolar weeyaan <clears throat> waa kumanaan dolar dhakhtar markaa rabta inaad baratid lama helaayo waa lacag injineernima waa lacag waa lacag maamul maarayn hadaad waa lacag laakiin shareeca markaad baranaysid daraasaad islaamiya usuuludiin waa free waa bilaash caashaan waxaan noqonay dad maadiyiin ah ayaanu noqonay wixii qaaliga ahaa ma rabno wixii qiimiga lahaa ma rabno wixiina anfici lahaa adduuni aakhira ma rabno dad maadiyiin baanu noqonay walaalayaal markaa kadib waxaan leenahay waxaan leenahay waxaa naga maqan oo nolosheenna ka maqan sacaadadii nolosheenna maxay u dheeliyeysaa waa maxay xayaraankan itiihan waa maxay ilmahan la qaadanayo waa maxay ilmahan la xirayo muslimiinta waa maxay ilmahan caasiga noqonaya waa maxay ilmahan na wareeriyey nolosheenii ku noqday maaragtay viruska ku noqday lug iyo laba naga gooyey war waa maxay barakadaradan daradan waa maxay markaan doonnay in aan xalino dhibkana haysto wuubana haystaa meel walbo aan joogne haddana xalkii waxaan ka raadinay meel qalloocan ayaan ka raadinay waxaan ka raadinay jigjigi iyo dhirdiridha baan ka raadinay oo aan xaasaskeenii iyo ciyaalkeenii u dirsanay bal xaggaa inay wax wanaagsan ka soo helaan qaar waxaan u dirsanay mombaaso iyo kenyaan u dirsanay qaar waxaan u dirsanay soomaaliya dhinacaasi waxaa la yidhi bal meelaha nabadda ha la geeyo qaar kale qaahiriya halkaas sita octoobar iyo rixaab ha la geeyo hooyooyinkii waa wareersan yihiin war waxaan raadinayno sacaado ama hellay ma hellay waxaa nabadgelyadii aan raadinaynay caafimaadkii aan raadinaynay xasiloonnidii aan raadinaynay akhlaaqdii diintaanu raadinaynay ma helnay maya ma aynaan helin kuwan kenya u dirsanayna waxay noqdeen super power iyo sitaki kujuwa waa ilmihii yaryara xagga aan u dirnay khalaas mindiyey wataanoo hooyadood bay dilayaanoo dadkii bay dilayaanoo wadaadad rag iyo dumarba waxa waay waa suuqay galeen khalaas tage maanta iyagaa ka daran sawaaxiligii oo ku ceejinaya waa ciyaalkii soomaalida qaahiri dhinaca haddii la yiraahdana iyagana ilaahay ha asturo wax ka sheegi maayo qaahir waan ku laabanaya <laughs> jigjigiya xaggaasna waa dee yaa soo ma garan marka ma aynaan helin ma aynaan helin sacaadadii ma aynaan helin laakiin waxaan leeyahay meel khalada ayaan ka raadinay ilaahay intuu insaanka abuuro aada u dhegaysta insaan intuu ilaahay abuuro sacaadadiisii iyo wuxuu ku badbaadi lahaana meel kale geyn maayo abadan abadan taa iga qora aniga ilaahay sacaadada adduun iyo aakhiro xasiloonida nabadgelyada wax walbo insaankan ilaah abuuray uu u baahan yahay hortiisuu dhigay gacmuhuu u geliyey qofkii garanayaa garanaya kaan garanaynina yeelkii sacaadada gacmehena inoogu jirtaa waxaan xagga ka raadinaynaa ma jiro bari galbeed nagama jirta waqooyi koonfur nagama jirta gacmaheenuu ilaahay geliyey waxaan ayn la xayraansannahay la tihsanahay walwalkan walaacan waxaa eberka naga dhigay naga fogeeyey xaasaskii sakanka ahaa mawadada iyo raxmada reeraheenii naga fogeeyey iyo ciyaalkii quratucaynka ahaa ee aynu u fogeynay aan soo celinno aayad keliya inoo sheegaysa aynu soo celinno aynu soo celinno agteenna aynu keenno inagoo wada jirnana aayadda aynu ku camal fallo wallaahi halkaasay ku jirtaa gacmaheenu ilaahay noo geliya sacaadadeenna ilaahay baa wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala aladiina aamanuu walam yalbisuu iimaanahum bidulm ulaa'ika lahum اlmn wa hum muhtaduun eega eega aayaddaa ilahay baan idinku dhaariyey marka hore macnaha caadiga ahaan idiin marayaa marka dambena macnaha aniga khaaska ii ah ee aan rabo dhalinyarada in aan macno ahaan ugu soo dhoweeyo aladiina aamanuu kuwa alli inabi rumeeyey oo hoggaankoodii u dhiibtay ilaahay samcan wa taacan soo galay xerada islaamka kuwa iyaga ah hee oo walam yalbisuu aanan ku dheehin ku darin ku qasin ku labin iimaanahum iimaankan ay xerada ku soo galeen aanan ku darin ya bidhulm shirki iyo khuraafaat iyo kutarikuteen asaatiir bidac iimaankooda saafiga yahay iimaankoogu saafiga yahay ilaahay keli yeelay si dhab ahna u keli yeelay ka fogaaday shirki kuwaa hee lahum اlmn lahum اlmn lahum اlmn kuwaa ayaa leh ammaan wahum muhtaduuna waana kuwa ilaahay hanuuniyey macnaha marka ka fududa aan rabo in dhallinyaradeennu fahmto markee iimaan iyo shirki iyo waxaan dhegeen uu ka bati waxba waa ku qaadan weyne waxaan ku noqonnay oo aan kula mid noqonnay geedkii ku angegay biyaha dhexdooda meel kale uu ku quyaaya male mogta marka xoogoo aan ka soo leexiyo macnaha sidaa aladiina aamanuu kuwa alle i nabi rumeeyey ee xerada soo galay hogaanka dhiibtay oo oh, walam yalbisuu iimaanahum bidulm oo oh, cunadii ay ruuxdooda siinayeen ilaa waxaynu niri cunada ruuxbay cunay u baahan tahay cunadii ay ruuxda siinaayeen cabitaanka ay siinayeen dharkay u xirayeen wixii ay ku dhaqayeen ruuxda baahideedii iyo waxay u baahnayd he aanan qasin aanan ku dheehin wasakh iyo ma aragtaayey xaaraan oo cunno nadiif ah oo shahiyo ah oo laabo leh dhadhan leh macaan iyo ma aragtaayey kulayl oo caraf leh cunno noocaasoo kale ah oo de maasha allah ah ruuxdooda siiyey kuwa ruuxdooda siiyey cunno noocaasoo kale ah oo ruuxda dharjiyey oo ruuxdii mabsuud ka dhigay yaa mabsuud ka dhigay kuwaa iyaga ah ayaa lahum اlmn leh ammaan waxaa laga ammaan yeelayaa ee ilmahood laga qaato guryahoodoo xaaraan soo gasho ee welwel iyo walaac shaqo la'aan ehelkoo ku xumaada caruurtoo ku xumaata caruurtoo caqiidala-aan ka noqota caruurtoo laga qaato yacni wax walba oo uu ka welwelaya adduun iyo aakhiro ilaahay baa ammaan ka siinaya waxa garantiyiga ku siinayo waa allah wahum kuwa muhtaduuna iyagaa ah kuwa hanuunsan oo waxaa lagu hanuuniyey ruuxdooda in ay cunadeeda wanaajiyaan ruuxda in ay dharjiyaan wadada alle cagta saaraan kuwa iyaga ah waa kuwa ammaanka la siiye war soo ma ogidin iimaanka wuxuu yahay horta iimaanka waa yaa yaa iimaanka ku intifaaca ruuxda cunadeeda waaye waa cunada ugu ay ugu jeceshahay ruuxda waa iimaanka waxaa ku xiga markaa kadib waa salaadii waa soonkii waa zakadii waa xajkii waa birwaalideynkii waa jihaadkii wa wa wa wa wa iimaanka waxaa cuna ruuxda ruuxdaa cunta kuwa allihii nebi rumeeyey oo iimaankii yacni ruuxda cunadii ay cunaysayna hagaajiyey oo ka hagaajiyey wasakh oo shirki ah iyo maaragtaayey cusba la-aan oo dee maaragtaayey ah Eh, ah, eh, eh, shirkigii iyo khuraafaadkii asaatiirtii waxaan waa cusbo la weeyaan cunadiina markaan cuneyno waad aragteen waxaan ku darna bahaaraadka waad aragteen saliiddeedu waa qiyaasan tahay khudaarteedu waa qiyaasan tahay dhanaankeedu waa qiyaasan yihiin waxa lagu carfinaya waa qiyaasan yihiin wax walba waa qiyaasan yihiin xataa heyl baa lagu daraa oo qorfaa lagu daraa beriska oo waa la carfiyaa wixiio maasha allahe ayaa qofkii nafsadii waaba sugi la waxaa laga yaabaa qofkii yaraa inuu laba kiilo saddex kiilo ka laacaa dhici karaysa hilbaha saan u shiilla waa aragteen saan u kala rogrogna malayga digaaga dooro maaha ya digaaga maaragtay hilbaha kala waad aragtaa busteega ala yaa iskale jirka loo hagaajiyaa sidaasoo kalea la rabaa inaad qurxisid ruuxda cunadeeda inaad qurxisid iimaanka waa ruuxda cunadiisa shirkiga inaad ka qaadi shirkiga waa wax wasaqaynaya cunadan ruuxda iyo khuraafaadka iyo bidac iyo waxaan waxaanoo dhan inaad ka fogeysaa lagaa rabaa inaad u khaarisyeeshidaa lagaa rabaa iimaanka ilaahay bimacnaa ruuxda cunadeeda inaad nadiif uga yeeshid intaa ka badan ma sii sharxi kari war ma ifahmaysaan waxaan ka wata may fahamteen horta marka kuwaa iyaga ah cadaalad bay sameeyeen jirkoodiina waa kuwaana guryaha wax buuxa waa kaa nasiib kalena way leeyihiin oo ruuxdoodiina waa iimaankii maa sha allah guryaheenna marka nasiib ha ku yeeshato ha ku yeelato ruuxda wakhtigeenna ha ku yeelato ruuxda qayb ha ku yeelato oo marka aad taagantihiin meelahan basaska aad sugaysaan ya istikfaarta iyo tasbiixda iyo tawxiidka tahliisha alxamdu lilah subxaana allah wbixamdi subxaana allahi alcaiim astaqfir allah alcaiim waatuub ileh laa ilaaha ilaa anta subxaanaka inii kuntu min adaalimiin war oo dhan waa cunadii ruuxda weeyaan guriga markaa intaa tagteed aad dhiishan dhiishan dhishan ina wareerisay ya dhiishan aad soo dhaamisid aad soo buuxisid oo aad banaanka u soo baxdid oo aad rabtid inaad shaqo aadid ama meel kale ha ilaawin ruuxda ruuxdana dhiil bay leedahay dhaami oo qaado tusbaxaago subxaana allahi wa bixamdihi subxaana allahi alcadiim akhri astaqfir allah alcadiim akhri akhri maaragtaaye laa xawla walaa quwata ila billah akhri akhri akhri waxaanoo oo dhan waa waxaad dherjinaysaa ruuxdaadaad dherjinaysaa walaalayaal cunada siday jirkiisu u gaajooda ayay ruuxdu u gaajootahay ha ogaado markaa tan wasiinaysid tanna ka fikir siday jirka uu u oomo ayay ruuxdu u oontaa aan ka fikirna markaad biyaha iyo casiirkaad siinaysid jirka tanna waa inaad ka fikirtaa oo aad istikfaarteedii iyo salaadeedii iyo silatu silaturiximkeedii waa taqaanaani waxaasoo dhan waa in aad maaragtay siisaan marka ay tan tandaashooy nasanayso oo in yar ay seexato ha siinina jirka lix saacadood ha siinina ee tanna inay seexatay rabtaa ruuxdana inay seexato tan markaad afar saac seexisaan maqaarkan qolofkan aad ku dadaan maaragtayy go'a ha soo kaca tanna hala seexiyo ruuxdana hala seexiyo see loo seexinayaa masqushaad galaysaa waad soo istijoonaysaa waad soo dhaqdhaqaysaa jirkaagii soo qabroojinaysaa qibladaad u jeesanaysaa allahu akbar laba rakcadood afar rakcadood lix siddeed toban labaiyo toban rakcadood tuko taas waa maxay waa nasiinyihii ruuxda weeyaan ruuxda taasay ku nasataa marka habeenkii oo dhan ha siinina jirkan yuuna jiifin ruuxdana waa inaad jiifisaan iyadana oo salaad aad ku jiifisaan oo subac aad ku jiifisaan qur-aan akhris iyo dikri aad ku jiifisaan alaa bidikri اllaahi taطma'inu اlquluub qalbiyada wax dejiya waa maxay waa dikriga ilaahay ruuxda dikriga ilaahay iyadaa loo soo dejiyey waxaan yaan laga qadinin qaybteeda hala siiya teeda kale walaalayaal waxaasoo dhan waa wax mas aan ka nahay weeyaan mas-uul ayaanu ka nahay waxaad arkaysaan dadka marka labay u kala baxayaan labo ayay u kala baxayaan laa hayr laa haalita lahumaa qof saddexaad ma laha waa maxay qof jirkiisii iyo ee ruuxdiisii cadaalad u sameeyey iyo qof aanan u samaynin oo daalim noqday mujrim noqday jirka keliya oon ma aragtay ku dadaalay qadiyey ruuxda labadaasaa loo kala baxayaa laakiin adduunka waa laga tegayaa ilaahay baa dhahaya ina ilayna iyaabahum uma ina calayna xisaabahum korkeenna ayaa annagaa xaggeenay u soo noqonayaan ya annagaana xisaabinayna war waa la noqonayaa soo ma ogidin xaggee loo noqon ya dalkii baa loo noqonayaa ma jirta aakhira loo noqonaya waay dalkeenna dhabta a ah waa intee gurigeenna waa taqaanaan waa aakhiro aakhira loo noqonaya inta waa laga tegaya marka loo noqdo see lagu noqonayaa waad garanaysaan ideelkin adduunkan daaruhu waa saddex daartan ad arkaysaane daara dunya waa saacad waa laga tegayaa daar labaad baa jirta oo la yidhaahda barzakh barzakhaas waa daarta labaad ilaa hadda lagama tegin abulbashar oo ugu horeeyey insaan la abuuro nabiyullaahi aadam calayhi wacalaa nabiyina salaatu wasalaam weli daartii labaad ma dhaafin weli fiiri dherarkeeda war imis sanaa laga joogaa waa aad bay u fara badan tahay ilaa iminka daartii labaad buu jiifaa daarta labaad way ka baahi badan tahay daarta koowaad daarta koowaad maanta haddaad qadid oo dadkaagii iyo xooggaagii uu wax ku siin waayo kumuuno communa communa soo lama dhihi jirin iyo social baa wax ku siinaya cayr baad qaadanaysaan been baad sheegaysaanoo markaasaad eh, kala deganaansho ku noolaanaysaan xaaraan rebe la yidhahda ad cunaysaan wax unbaad uurka gelinaysaan culimadana markaa weydiisaan waa daruuree cunay idin leedahay qaarkood ilaa man raxima rabbi adduunkan wax waa helaysaan gaali muslim wixii idin siiyaba laakiin waxaad ogaataan qabriga wax laisku siin maayo daarta labaad cid wax kugu siinaysaa male haday kula socoto qofkii adduunka kugu qaalisanaa oo hooyo ah wallaahi kasteeda idaa cunayso wallaahi wallaahi inaanay in yar ku siinaynin ku dhimo ku dhehaynin waxba laisma siiya xaggaa qof walba maxaa waca ilaahay baa yidhi watazawaduu fa ina khayra zaad attaqwa sahay qaata sahayda ugu wanaagsanna waa maxay sahay la qaataa oo daarta labaad lala tagaa tee u wanaagsan cabsida shaar la xiranaayo miya cabsida kareem jirka la marinaayo miya cabsida kaba lugihiisa la gelinaayo miya cabsi ma waxaa waaye cuno calooshiisa la gelinaayo eeg fa inna khayra zaad zaadkan ugu khayr badan waa maxay naftaa leh nafsadoo la dherjiyo weeyaan cabsi ilaahay laga buuxiyo annaga iska indhitareena maahane wallaahi waa garanaynaa in jirkan iyo ruuxdan labadan shay aynu ka samaysannahay ruuxdu qiimi badan tahay wallaahi waa naqaanaa qof walbana waa yaqaanaa laakiin ilaahay baa dhahaya ina alinsaana lirabbihi lakanuud madax adayg war halkaa waddadan toosan mar maya ee waddadan qaloocan xaggan kaaga imaanayaa ilaahayo war waxaan waa derbiya ka leexo maya e waa jido waa tanaal maxaa leehay tanil waayo waan ku imanayaa war meeshan waad ku halaagsamaysaa ka leexo maya waa bado waan jiiraayaa war niyahose lakanduud madax adayg insaan wuu dhameeyey adduunkaa la yidhi war wixiini oo dhan annagaa idiin samaynay adduunka waxaa cuni lahaydeen uurka hooyadiin afar bilood uurka halkaa idinkoo ku jira ayaan wax walba idiin diyaarinee famshuu fii manaakibihaa ha ordinoo ha isdilina tartiib u socda bal xabiibkaa dhahay sal allahu alay wasalam jibriil baa dhegti iigu sheegay ana nafsan lan tamuuta xataa tastakmila risqaha wa ajalaha faataquu llaha wa ajmilu alab nafna dhiman mayso ilaa ay irsaaqdeedii iyo cimrigeedii dhammaysata ee eh, haisdilina ha ordina ha tartamina dhiig ha isu ha dhaqtamina tartiib u socda ilaahay ka baqoo wax doonista wanaajiya socdaa la yidhi ma soconne mise waa orodne waa intee meesha loo ordo waa intee meesha loo tartama falyatanaafaس اlmutanaafisuun waa intee aakhiro weeyaan wasaaricuu u degdega fastabiquu dhaqtama waa intee waa aakhiro cashaan aakhiro laguma dhisin waxaa lagu yidhi adduunkan cimrigaaga ha ku dhammaynin nin yahow addoonkii allow addoontii allahi cimriga adduunka ha dhigin cimrigan waxaan kuu siinay waa inaad ku dhisatid halkaa xaggeen ku dhisanay adduunyaan ku dhisanay ya bna aadama afnayta cumraka fi طalab اdunya famataa taطlubu fiih ma tadkhulu bihi اljanna ibni aadamow cimrigaagii xoolahaagii xooggaagii wakhtigaagii waxaad ku dhumisay adduunye dhisid mana loogu talagelin aakhiraa loogu talagalay waa kuwaana waad soo socotaan waa wada dhimanaysaan maalin walba hooyadu way dhali dhulkana wuu laqayaaye famataa taطlubu fiima tadkhulu bihi اljanna goormay dalbaysaa goormay waktiga gelinaysaa wixii jannaad ku geli lahayd goormayd dhisanaysaan gurigiini dambe goormayd sharxanaysaan goormayd daahyadiisa xiraysaan goormay rinjigiisa marsanaysaan goormay ubixii quruxda badnaa aad dhiganaysaan goormay maaragta gowashiisii dhiganaysaan goorma goorma goorma goorma beerihiisii idaaradiisii jardiinooyinkiisii aad dhisaysaan ilaa wakhtigiina intaad ku dhumiseene goorma war yaynaan ku dhuminin waktiga yaynaan ku dhuminin meel aynu ka tegayno wallahi waynu ka tegaynaa aaw guryaheenii soomaaliya aan ka dhisanay aawe xoosh aawe xoosh booli qaran aawe aawe wixii madiino gurye um, maaragtaaye hal inarigteeda liskor saaray aawe yaa wax ka haya maanta aawe hoteeladii dhaadheeraae aawe saybiyaano aawe wixii shimbiraan ku xari ey baa cune ma jiro waa laga tegaya aawe dadkii dhisay ma war waa la tegayaa meesha loo socdo meesha loo socdo laba ruuxun baa aadaysay ogaada waxa aadaya mumin iyo <coughs> iyo waxaa aadaya gaal iyo walaalkii gaalka daa'iman keligii ma socdo gaal keligii tegaya male aakhiro ogaada gaal waxaa la socdo walaal buu leeyahay gaal u egta waxa la yidhahdo munaafiq ah mid annaga sirayo iska dhigayo muslin oo korna ka tukanayo jamiicadii kaaga horeeyo kuu adimayo ku tujinayo korkaas aad arkaysid inuu ah, laakiin uurkiisa gaal gaal uu ka yahay uurka gaal baa la yidhahdaa munaafiqa ilaahay baa dhahaya ina allaha jaamicu lmunaafiqiina wاlkaafiriina fi jahanama jamiica munaafiq meeshuu galo gaalna waa galaya waa walaalo walaalo weyan kuwa iyaga ah waagii horena waa jiri jireen madiinayna ku aasaasmeen cabdulaahi ibnu ubay ibni saluulana madaxooda ahaa waa ra'iiskii ugu horreeyey aasaasay munaafiq walbaana isaga wuu yeelanayaa dembigiisa mana laga nuqsaaminayo ka kalena marka mu'min iyo gaal munaafiq ayaa tegaya xagga kan adduunka markuu ka tegaayo muminka waa kan cadaalada u sameeyey cadaalad u sameeyey jirkiisa iyo ruuxdiisa mabsuud kanna waa dhergan yahay kana waa dhergan yahay waa sida loo baahnaa wax kalo wax keliya lainoo keenaaba taa ah ruuxdan in wax la siiyo waa taa lagu lugudeedu akhlaaq waa ka iimaankeeda loo barax tiro wax kale laguma keenin meeshan waa macno fudud ka markuu tagayo ruuxda marka laga qaadayo malwaxa u imanaya malakulmowt iyo malaa'igtii kalo qurux badan aada u ifaaya intay u yimaadaanay leeyihiin wuxuu dhahayaa nafsadiihay tayibada ah soo samaysay cadaaladda ruuxdeedii soo dherjisaay soo bax soo bax u soo bax jannaad u soo bax maaragtaayey naciim dembi dhaaf rida ilaahay u soo bax markaasuu qaadayaa kafanta mataqaanaa ruuxda ruuxda tayibada ah waxeeda soo kuma dhihin halkan dhul shuqul kuma laha ruuxda xataa koraa laga keenaa ruuxda waxaa looga keenaa kafanteeda kor bahal jannada laga keeno qurux badan ba intuu u dhigo annaga ma aragnay ogow ayaa intuu saaro uu catarkii maasha allah waa miskigii jannada ayaa ruuxdii lagu duuduubayaa ruuxdii waa kaa markaasaa lala kacaya intee loo socdaa magaceeda ciliyiin lagu soo qori rabaa laakiin jirka aawey jirkana daa'iman dabcan kafan buu u baahan yahay suudkiisa lagu aasi maayo laakiin jirkan wixiisa maxaa nidhi dhulkay ka yimaadaan xag waxba kuma laha so waa in bati iyo jacfaan loo soo gadaa isaga markaasaa laleeyahay alla kafanti keena markaasaa madaxii minjanta laga duuduubo alla wadaadadii aw naxashkii keena annaga maqaarkaasaan ku dul oynaynaa laakiin awi ruuxdii ninkan wuxuu ahaa nin maasha allah ah rag ah oo ruuxdiisa dherjiyey ruuxdii waa taasaa marka la qaadayo samada loo wada uunka degan halkan samaa dunyaa halkan ayaa carabta intay la yaabaan ay leeyihin ruuxdan udgoonka badan waa maxay magacaaga kugu wanaagsanaa cabdallah waa cabdallah yaa la markaasay raacayaan kulli ilaahay xadkay geynayaan samada waa la furayaa kuwa kale kuwan way harayaan samada labaadba haddana maaragta dadkii oo dhan baa sii raacaya war sida loo sagootinaya xad ilaa iyo xad ayaa samada toddobaad la geynaya ilaahay baa marka farxaya oo dhahaya subxaanah ku qora magaceeda ku qora fii ku qora waa meesha lagu qoro maxay malaa'igaha maarata dadka waa wanaagsan rususha saalixiinta shuhadada dadka lagu qoro sidiiqiinta ayaa magacaadii markay soo hubsata v i p in magaceedii lagu qoray ay soo aragta gurigeedii ayaa marka la dhahayaa adduunka ayaan yani wakhtigeedii lama gaarin wakhtigii la rogi lahaa adduunka laga tegi lahaa marka jirkii ay ku jirtay dhulkan ka abuurnay waana ku celinaynaa meesha laga soo saaraa inta laga gaarayo celiya la leeyahay xagga ku soo nasatee waa la soo celinaa waa ka ay dhahaysa qadimuunii qadimuunii qadimuunii igeeya gurigeyga igeeya haygu haynina halkan maqaarkii intay dhaqdhaqdeen ay baati ama jacfaan ku duduubeen ayay qaadayaan xabaashi marka la tago waa kana way ku dhex jirtaa eeg maxaa imanaya munkar iyo nakiir su-aalihii saddexda ah la weydiiyey ka baxaysaa markaasaa la dhahaya u gogla allah u gogla ruuxdan way dhergan tahay ruuxdaada haddii adduunka aad dherjisid cunadeeda aad u baraxtirtid wallaahi waa sidaasaad noqoni magacaaga ciliyina lagu soo qorayaa xabaashana waxaa lagu dhahayaa u gogla uga gogla janno uga gogla uga gogla firdows uga gogla oo uga xira uga labisa firdows oo seexiya cunno uga keena firdows daaqadna uga fura reexaanteedii rawxaanteedii nafaxaadkeedii ha ku baxee sidaa keliya lagaaga tegi maayo bal waxaa la weyneynayaa qabrigaaga inta ishi ay qabataa la weyneynayaa ma sidaas keliya maya adoo naciimkaa ku jira wax ku ilowsiyaa kuu imanaya haddana caraf aadan weligaa arkin war waa maxay bise waa wiil qurux badan ama insaan qurux badan markaasuu dhahayaa uu bishaaraynayaa waa khayr allah ku siiya yaad ahayd waxaan ahaa camalkaagii wanaagsanaa allahu akbar markaasuu kula joogayaa ilaa intee ilaa yowmi yubcathuun halkaasaad iska dhuuqaysaa jannadaas allahu akbar rawdatun min riyaadi اljanna u kaale inkaar qabihi inkaar qabihi kale nacaska ahaa ee qadiya ruuxdiisa jirkiisa uun ballaariyey buuxiyey dhaamiyey dhiishiisii aaway ilaahay baana ku dhaariyey eega nafsadda marka laga qaadayo ilaa waa la wada dhimanayaaye ayaa isna waxaa u imanaya isla malaa'igihii oo madow oo fool xun waa kuwii hadda ifayey markay u yimaadaana aragtidooda iyo fiiradooda hadalkooda agjoogooda wada cadaab weeyaan markaasay dhahayaan nafsad yahay khabiisade soo bax usoo bax usoo bax cadaab iyo cari ilaahay usoo bax hoog iyo halaag usoo bax ma soo bixi karto markaasay cararaysaa horena waxay ugu gaajootay xaggee uurkan khabiiska ah maantana waa kan markaasaa lasoo dhifanaya meel walbay gelaysaa mindhicirihii beerkii keladii sambabihii wixii ku kala dhuuman markaasaa lasoo saarayaa markaasaa si xun iyadoo rafaaday kafan buu wadaa kafanta waxaa looga keenay waa jahanam jahanam ba kulul oo duluf ah ur badan oo cadaab ah ayaa inta lasoo qaada qab lagu siinaya lagu duuduubaya halkaasaa lagu caburinaya markaasaa iyagoo sanka kaa haysta ayay kula duulayaan wixii uunka inta deganaa oo dhan baa dhahaya waa maxay nafsadan urka badan ee khabiisada ah eh? kasaa dhahaya cadowgii ilaahay magacii kugu xumaa haddii markaad dhimatid cadow ilaahay lagugu magacaabo khalaas waa ku dhammaatay forever weligaa sabir wakaasay ka harayaan cid ku raacaysaa male waxaa lagu geynayaa samadii waa la garaacayaa markaasaa la dhahay waa ayo waa cadowgii ilaahay way diidayaan malaa'igta inay furaan kaama furayaan meeshan khariib baad ku tahay sheekh camalkaagaba weligii ma gelin halkan ma fuulin camal aa leedahay salaad aa leedahay waa cunnadii ruuxda ogow ruuxdaadii baad qadisay aad ku dishay uurkaaga uurkaagaad ku aastay oy ku macaluushay halkaasaa oon iyo gaajo iyo rafaad iyo daal balaayo ay ugu dhimatay nafsadaada weligeed cunadeedii xagga lagama soo dejinin see iyada loo saarayaa ma la saaraayo markaasaa la dhahayaa ninkan laga furi maayo samada waxaa samada jannadii baa ku jirta laga furi maayo samada ilaa cerbad duleelkeed uu ka galo neef geel ah neef geeloo qoor a ah dee kuruskiisa intaa la egyahay masaajidkan la egyahay ya neef cerbad duleelkeed inuu intuu intuu ka galo qoorta ka rito oo uu ka tilaabsado oo inta kale ka ma suurgal ba waa mustaxiil inaad geshid samada oo janno aad geshid ama urisid waxaa lagu xiray shay mustaxiil ah soo ma gelaysid weeyaan markaasaa laleeyahay qabahan ordaya geliya magaciisa waxaad ku qortaan sijiin fircoon agtiisa ku qoraa laleeyahay haamaan iyo qaabiil iyo maaragta abaajahl iyo abaalahab shayaadiinta agtooda ku qoraa laleeyahay inkaarqabahan markaasaa marka la soo celiyo waa kana maqaarkiiba iyagana dhaqdeen kafantoodii ku duubteen xabaashay u wadaan yaa weylahaa ayna yadhabuuna biha wuu qaylinaya alla tolla ayay xaggay u wadaan war xaggay u wadaan war xaggee ii wadaan maxaa wacay cadaabkiibuu soo arkay oo sijiin dhulka hoostiisa soo arkay ninkan magaciisuu ku soo hobsaday jahannama inuu gelaayo intee ii wadaan xaggaa la geyna munkari nakiir baa uu imanaya kuwii quruxda badnaa markaasay ugu imanayaan si foolxunoo madoowa mugdi ah ur badan markaasaa hadalkooda iyo su-aashooda iyo agjoogooda ciqaab ah markaasay ka tegayaan xabaashiya ciriiri looga dhigaa adduunkan ciriiri bay gashay halkaas uurkaagaad ciriiri uga dhigtay gurigeedii labaadna fiiri ilaah baan ku dhaariye xabaashi baa ciriiri looga dhigaya aljazaau min jinsi alcamal isnac maa shita ya bna aadam fakamaa tadiinu tudaan waxaad doontaan samee sidii aad caado ka yeelatid iyo waddadii aamartid beertaad abuuratid baad goosanaysaa yaa kuu goosanaya waddada jeexatay ku qaadaya adaa qaadaya adduunka marka la joogayna uurkaagaad ku qarisay ciriiri ku gelisay daarti koowaad tii labaadna waa tanaa markaasaa feerihii baa isdhaafaaya markaasaa laleeyahay cadaabka u fura uga gogla cadaab oo uga maaragtay cunno uga keena cadaab uga dhar xira oo uga labisa cadaab halkaa daaqadna uga fura jahanama halkaa maarata kuleelkeedii carunkeedii sadiidkeedii foolxumadeedii iyo urkeedii kuleelkeedii ha uga soo galee intaas iyo urkaa iyo kuleelkaa wax ilowsiyaa haddana ay arkaysaa riix ur badan ba usoo gelaysaa markaasaa hadana islaam foolxuno cajuuso oo qurun oo wax daba socda iyo waxa afkeeda bahalle iyo qurun iyo sadiid iyo indheheeda dhegaheeda futadeeda ka soo baxay iyadoo dhan wada bahala ayaa halkaa kaaga soo gelaysa waa mar aad hooyo kaa tagto aabba kaa tegay waa mara maciin u baahan tahay kaalmo laakiin wax ku kaalmeeya aadan haysanin sheekh cid ku kaalmaynaysa ma lehe iskaalme adiga iskaalmee inaa iskaalmaysid wax ka fiican ma laha inaa iskaalmaysid aa iscaawisid wax ka wanaagsan wallaahi inaanu jirin iskaalmee maxaa la rabaa ina iskaal see isu kaalmaynaysaa see isu kaalmaynaysaa waxaa isu kaalmaynaysaa hortan islaantii urka badnayd ayaa naatumaad ahayd bishaaraysay leedahay bishaarayso na bishaaro ma wadidi maxaad ahayd ima taqaanid miya aniga maya kuma aqaan oo ma haddaan is-inkareena soo saaxiibaha ahaan jirnay maa adduunka sookaad kaad oo dhan isiisay xooggaagii dhan sookaa isiisay sookaad kaad gollonka iyo laabta aad geshanaysay maaha macnaaba ku faaruqi jiray har iyo habeen sookaan is ag joognay ma aha sokad juhdiga iyo dadaalka iyo sokad igu dhididay maaha igu daashay maaha shan iyo toban maalinkaad jirtay ilaa maanta oo aad qabri soo gasho toddobaatan sano aad jirtid ya saaxiibkaa miyaad ilaaweysaa naa kuma aan arkin weligaa waxaan ahay camalkaagii xumaa ruuxdii aada halmaantay baan ahay wallahi waa khatar ruuxda haddii la ilaawo sidaasay noqonaysaa allahna asturo allahna asturo ilaahay haynaga yeelo kuwo maaragtaayay ruuxdooda ka taxadara oo hami iyo ay ku hayso oo u dadaala dherjiya ilaahay haynaga yeelo ilaahay waxaan ka baryayaa walaalna waa inala joogaa sheekh maxamed bacd kuley muxaadara insha allah aan uu inoo imanayaa ilaahay waxaan ka baryayaa in uu inagu nooleeyo islaamka kuwa ku shaqeeya islaamka u shaqeeya islaamka naga yeelo ku dhinta islaam ku soo saara oo ku soo baxa islaam maca sayidi ducaah moxamed ibni cabdillaahi ibni cabdilmualib ibni haashim ibni cabdimanaaf sala allahu calayhi wasalam ilaahayna haisugu kaageeyo fii janatihi wa daari karaamatihi inahu waliyu dalika wamowlaah astawdicukum allah aladii laa tadiicu wadaayicuhu wasalaamu calaykum waraxmat اllahi wabarakaatuh